guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan tahay godingodin ku taal gadow yaysku maran sirtiyey gelingelinka daran

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa habeen sabti axad ay soo galayso taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha tobanaad labaatan saddex qodobada barnaamijka caawa xog waraysi ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona deegaanada puntland waxaa maalmihii u dambeeyay ka taagnaa khilaaf dhinaca siyaasiga ah iyadoona doorashooyin iska soo horjeeda ay ka dhaceen magaalada boosaaso sidoo kalena maanta xogaha aynu helayno garoonka diyaaradaha garow waxaa laga celiyey mid ka mid a ah musharaxiinta haddaba maxay tahay sababtu tayda hala raaco iyo taada ma raacayo sidana dimuqraadiyad haddaad maqashid waxay soo siyaadisaa qalalaaso badan iyo dhib badan bay soo siyaadisaa waxaa laga leexdaa wadadii wanaagsaneed oo dimuqraadiyada loogu talagalay baa si qaldan loo turjugtaa barnaamijka xog waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan sida puntland ay uga gudbi karto xaaladahaasi taagan islamarkaana ay u ambaqaadi karto doorashooyinka qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ururka xamaas waxaay si toos ah saakay u galeen qeybo ka mid ah dhulka ay maamusho yuhuudda waxayna halkaasi kasoo qafaasheen ciidan ka mid ah maamulkaasi hadaba sidee ayay ugu suura gashay xamaas in awooddaasi ay la soo baxaan nimankan eh, horta xamaas waa niman in muddo isdhisayay oo maraaxil ay kasoo bilaabeen oo hadda sawaarikhdooda markii oo la taariikhda laga sheekeynayo waxawey markii hore kilomitr yar markii dambe adi eh, konton boqol saasay ku wadeen aqoon-yahan dhinaca caalamka wax ka bartay ayaa sidoo kale nala falanqeyn doona guud ahaan xaaladihii u dambeeyey iyo sidoo kale xaaladda guud sida ay caawo tahay qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona degmada baled xaawe gobolka godoo oo caawa iskahorimaadu ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo u kala qaybsamay maleeshiya beeled qodobadaasi qodobo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo bulshada soomaaliyeed ooga digay dabeylaha robabka iyo sidoo kale duufaanada kusoo wajahan soomaaliya xubintii kalmaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan bari dhexe intuu dego dirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo baarka uu fiiraaye barqa lagu magaari sugaantaasi gabagabada barnaamijka xog waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan farsamada waa qorshay anigu waa ayaanla waa mar kale iyo xog waraysi warniyow waan yaabanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir maka dhammaaday oniyow maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goorma cadaalad u dambaysa ayagaa gardarnaaba la sii leeyahy saaxiib waa gardarro garab og waa runa dunidii muslimka maxaa ku dhacay goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotaba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka iyo diyaaradaha lagu garaacayo way guulaysan doonaan doonaan gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada lumiyo geedgeed ka baxay godingodin isku maran markale kulan wanaagsan dhegeystayaal ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan puntland maalmihii u dambeeyey waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasadeed dhinaca ugu badan ee khilaafkaasi uu ka jirayna waxayd magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bare iyadoona doorashooyin isbarbar socdo halkaasi ay ka dhaceen sidoo kale maanta garoonka diyaaradaha garoowe waxaa laga celiyay sidaynu xogtu ku helnay mid ka mid a ah musharaxiinta iyadoona loo diiday halkaas inay kusoo dhaweeyeen qaar kamid a ah dadka taageeradiisa ah arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay siyaasi lagu magacaabo cabdibare yuusuf jibriil sidoo kalena horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sida uu arko iyo waxaa la gudboon xilligan puntland bismillaahi raxmaan raxiim beenaadeer waxaa muuqda weligeena maxamedow waxaa meesha ka muuqda hadee waa iska garanaysaa sideeda sideeda dowlad isbedel markuu imaanayo ama heer federaal ha ahaato ama heer maamul goboleed ha ahaato mar haddii doorashadu timaado waxaa dhacaysa kalsooni darro waxaa dhacaysa qaylo badan waxaa dhacaysa rabshado badan waxaa dhacaya damac siyaasadeed oo qallafsan oo sixin wax loo raadinayo marka de waxaad hadda puntland aad maqaysaan oo ka dhacayaan taasay la mid tahay wax cusub oo hadda soo kordhay malaha waayahay boosaasoo kale waxaa ka dhacay doorashooyin iska soo horjeeda laba guddoomiye ayaa halkaasi ka dhisan maxay taas leedaha ujeedada laga damacsan yahay magaaladaas tayda hala raaco iyo taada ma raacayo siyadana dimuqraadiyad haddaad maqashid waxay soo siyaadisaa qalalaasa badan iyo dhib badan bay soo siyaadisaa waxaa laga leexdaa wadadii wanaagsaneyd oo dimuqraadiyada loogu talagalay baa si khaldan loo turjubtaa marka waxaa meesha ka socdaa booso waa damac siyaasadeed ama tayda ha la qaato ama tayda haddaan laqada anaa ta noqonaya marka waa dad waxaa waxaa sameynaya waa dad aan khibrad u lahayn dhinaca dimuqraadiyadda ama siyaasadda ulahay waxaa damaca samaynaya ama qaska wada kama duwana oo ay iskusaad tahay ama sala isla tahay tii hadda kahor ka dhacday boosaaso askari sarkaal xilka laga wareejiyey oo qori qaatooy lagama wareejin karo tidio kale la mid taha marka wax hadda necessaryo cusub maane waa wax baryahan puntland kusoo badanaysay oo dad dhalinyaraah oo siyaasadiisu xun u fahmay ay hawsha wadaan weye waaya dadan khibrad siyaasadeed lahayn sidee ayay rabaan marka inay dadku hogaamiyaan hadee soomaaliya walaala waxaan qarriba waa taas weeye soomaaliya waxaan qarriba taas weeye waxa soomaaliya hadda aad arkayso xataa dowladda federaalka hogaaminayo siyaasadii loo dhibayo madaxdii qaranku ay waxa u dhibeen waa dad aan khibrad lahayn oo aqoon siyaasadeed lahayn oo meel la iska keensaday oo wixii ay hayn karin maxaa dowladda dhex u socon weyde dalkan waxaad moodaa in laga ilaalinayo dadkii khibradda lahaa dadkii aqoonta lahaa war dadkan kale la tababaro oo waxa barteen oo siyaasadda hala baro oo dowladnimaa hala baro laga kari maayo marka waxa weeye waa aduga maanta lagu yiri sar dabaq oo halkaa taala muxuu ahaa dhis eh, in lagu yiri inta anafsha lagu siiyo meelaad ka bilood la aan la arag marka soomaaligan baa isku jahawareertay marka jahawareerku ilaa uu dhammaado oo dalkan laga daayo cunug yaroo isa soo maqiiqay ama mid odayahoo isa soo maqiiqo aqoonteed aan lahayn meel madaxa loo gelinayo berrina wixii markii la macaanato xaar kugu sii daynaya dhibku taas weeye marka dadka soomaaliya waxaan kula talinayaa war marka hore bal horta dadka la tarbiyeeyo dowladnimada hala baro sharciga iyo nidaamka hala badalo hala baro sharcigu wuxuu qaba la baro dadka aqoontan inta wax loo diiba dadkii kale ha tababareen midaas waa meesha ka maqan in la sameeyo taasna waa muhiim in la samaynayo marka dhibka soomaaliya jooga aqoonyahankii oo lala dagaalamayo jaahilkii oo soo farabaxsanayo taasaa meesha taalla waaya dadka aqoonta leh markii laga yimaado inay siyaasadda ama xil ay qabtaan si kale ugama qayb qaadan karaan miyaa horumarada soconaya haddaan qofka aqoonta leh oo wax fahmaya uusan dadkii u amri cilinoo tababarin isagii aan taladiisa la maqlayn ma kula tahay nin dhaga xiban oo iska ordaayo waxaa hadda socda ad arkaysid iska ordaaya yuu wax tababaraya marka yuu wax u sheegayaa wixii uu hayaa aqoon uma leh adigaa maanta wariyaha haddaan ku imaado aan ku laba xilkay warina waan kaa qaada oo aada khibrad aqoonteed lahayn oo tna wariyaasada xilka layga qaada oo taasoo kale la mid marka dadku waxa weeye waxaa fiican kala dambaynta in la ixtiraamo qof walba wuxuu ku ficaya meesha loo diibo dhibkana taasa keenaysa marka wax cid dhalinyaradii wax u diidan lama arko odayaashii aqoon-yahankii cid wax u diidan lama arko laakiin waxaad moodaa ninkii madaxda lahayo aqoonta lahaayo waxaa la rabay inuu hagaajiyo inuu ka jecel yahay kii wax hagaajinaya inuu ka jecel yahay midkaan jaahilka aho oo wuxuu doona u sheegaya taasuu ka jecelyahay marka soomaaliya jaahilnimo wax laysku haysta waa jaahilnimo iyo aqoon darro baa dowladnidoona laga dhigabo waaya boosaaso aan ku noqono marsii horeysay dhacdo ayaa ka dhacday taliyo xil laga qaado diinsaad horey noogu sheegtay haddana doorashooyin iskhilaafsan ah ka dhac keligeed maxay uga duwan tahay magaalooyinka kale puntland waxay uga duwan tahay cunug yar baa meesha qasahaya oo shalay xilka waatuu diiday oo wuxooga aduu ku daatay oo muduq qaxday oo shalay inta loo diibay maanta yar lagama qaadi karo maantana tiil ayaga laftood baa wixii wada maxaa yeelay xisbiyadii kalaa isbahaystay siyadan xisbiya meel hadday isugu yimaadaan oo tartamayaan siyaasad isbahaysi bay leeyihiin xisbiyadii baa isbahaystay markuu arkay in laga awood batay oo xisbiyada gaaska marin buu asna gelistaago ciraanbaha dii la imacay waxbaan qasaya marka tii boosase kama duwana tii hore oo dhacday oo xabadda ay ka rideen kama rideen tii kama duwana waa iyaga laftoodina waxa hadda boosaasa qasaya dhibaatada hadda ka wada marka eh, maamulka hadda jira maxay tahay marka waxyaaba la gudboon si doorasho saxa ay ah u dhacdo eh, dadkuna ay nabad u helaan maamulka hadda waxaa la gudban wax allaale iyo wixii xal lagu gaari karo in xal lagu xalliyo inaan xabad lagu xallin inaan isqabqabsi lagu xallin in maamulka hadda jira dadka talada la wadaago aqoonyahankii isugu yeero waxgaradkii isugu yeero siyaasiyiintii isugu yeero tala loo midaysan yahay miiska la saaro si ay u soo abjaranto shakhsiyaadka danaha gaarkaalahoo dantoodii ka arkay inay waxqasaan ka arkay si loo arko waa in madaxda wadanka maanta talada haysaa dadka ay talada iyo ay la wadaagto ay soo bandhigto ummada la tashato bulshada rayidka la tashato siyaasiyiinta la tashato culummadii iyo maaragtay ismadii iyo waxgaradkii lala tashado oo waxa la laysku ogolyahay oo wada jira maaragtay laiskula raaco si loo ogaado kan fidmada wada kan qaska wada kan dhibaatada wada kan danaystaha si loo ogaado marka taas weeye midda ugu muhiimsan aan dowladdana kula talinaya haddana aan leeyahay tallaabo kale yaa la qaadine middaas wanaagsan wanaagsanaan la qaado marka midaas wey midda ugu haboon oo la qaadi karaba oo waxan bar hagaagaya waaya midda garow haddaa ku noqono maanta xog aynu helna waxay sheegaysaa in musharax inafaroole halkaasi lagu celiyey lana sheegay in loo diiday dadkii soo dhoweyn lahaa taasi markaad fiiriso kale maxay kula muuqataa inafaroole cidan uma diidan waa iska dacayada ay wadaan markay toodii ku fashilmeen dadku dee eeradoorka waxaa loo diiday oo keliya waxaa loo diiday saa saxaafadiiba ka arkayseen waxaa loo diiday dadka iska yaacayay oo fowdada u yaacayay baa loo diiday inay eeraboorka galaan inay hub la galaan qayro iyo buuq looma ogola de haddee ninku musharax hadduu yahay asagoon bakbak oran oo boodboodan oo itusa iyo buunbuuni oran aayar gurigiisa weye muu tartiib soo dego magaaladka muu barxadda iyo meelaha kale kula shiro laakiin wadooyinkii baan xirayaayo baabuurta wadada ka xirayaayo shacabkii baan ka xirayaayo diyaaradihii dadkii raacayaan ka xirayaayo ka mashquulinaya suuragal ma noqonaysa waad ogeydeen wiil ka hor tanoo dhacday wadooyinkii baa soo la xiray baabuur bay tikhnikaha jeedfur ugu gooyey dadkii shacabkaayo oo dooflahaa ama gobolada u socday ama u socday muxuu ahaa nairobi u socday ama etoobiya u socday ama imaaraadka u socdaa diyaaradaha ka tageen inta wadooyinkai saanako ay u xirteen oo meel kasta ay iyo tiknika la soo istaageen marka dowladdu waa inay xakamaysaa dadkaan wadayaacayo iska ordayo nin u boombu orday waa in dowladdu xakamaysaa waa in amniga la sugaa marka taasaa keentay wax dangaaro hadda laga leeyahay maxamed laga ama ujeedo gaara laga leeyahay midna ma lahan marka ayagaa waxaa la rabaa nimanka musharixiinta inay dadka u naxaan inay waxay raadinayaan ayna si foolxun iyo istus iyo boodbood ayna u raadinayay si sharafla wanaagsan ku raadiyaan taasi maxay kaga duwan tahay eh, in wadooyin loo xiro madaxda kale iyo mas-uuliyiinta kale markaasi garoonka ka baxaya kasoo degay xaj adeer ninkaas waa nin mas-uul ah oo maaragtay eh, ninka mas-uulku hadduu yahay oo nin mas-uulaya ama madaxweyne ha ahaado ama madaxweyne ku-xigeen ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado nimanka wadooyinka loo xiray amnigooda la sugaya waa intaas ayagiina markaas waxay waxaa amnigooda waa daqiiqad yaroo kooban oo ama nusaaca ama soddon daqiiqa inta waftigaas markaa madaxda gudbahayo marka iskuma xiran nin musharaxo oo ordayo keliga halkaa taagan oo aan mas-uul ahayn oo jagan aan hayn iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaan isku khaalad lama gelin karo marka dadku waa inaan saa iyaku kala ogaataan marka hadda haddaan xamar imaado maanta musharax ahay ma waxaa la oranayaa madaxweyne xasan sheekh masaasaa loosoo wadaaal ama cabdibare wadooyin aan laga xiro dadka hala dhibaateeyo taasoo dhan baanba kasoo horjeedaaba marka sideedana madaxda dowladana waa in wakti yar oo kooban oo labaatan daqiiqo gudahooda waa in wadooyinka loo xiraa oo saacadaha ay baxayaan toban daqiiqo ka horeysa wadooyinka loo xirayo aan shacabka la kadiidin oo aan shacabka la dhibaatayn laakiin ma fiicna ninka madaxda ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama gudoomiye baarlamaan laba saac in wadadu u xiran tahay oo dadkii la cunaqabateeyo oo dadkii la ciqaabo marka waa kala duwan yihiin markaa isku soo qaadin wiil iska ordahayo adigoo hadda aan waxba wadanka jara tahayn oo iska siyaasiyaoo la yidhaahdo wadooyinka ha loo xirayo ha loo baqbaq yidhaahdo ee taasu waxay tahay cunaqabatayn shacabkii la qoobataynaya iyo kibir iyo maaragtay istustus wey taasu aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan hore cabdibarre yuusuf jibriil oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee soomaaliya kana soo jeeda deegaanada puntland wuxuu inala falanqaynayay xaaladihii u dambeeyey deegaanadaasi puntland geedgeedka baxay geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran barnaamijka xog waraysa aad idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya maanta goobaha ay maamulaan maamulka yahuuda waxaa qeybo kamid ah xoog ku galay ururka xamaas oo ka aas aasan dhinacaasi falastiiniyiinta kuwaasoo halkaasi kasoo qafaashay ku dhawaad boqol maxbuus haddaba arrimahaasi siday ugu suura gashay iyo sidoo kaleeta xaalada guud ee caawa sida ay tahay iyo hadalheynta caalamka waxaan arrimahaasi isla gorfeynay oo wax ka weydiiyey cabdicasiis tigow oo wax ka bartay xiriirka caalamka waan ku dhowahay adiga iyo dhegeystayaasha waa idin salaamaya intaa kadib saaki waxaa dhacay wax lama filaan ah oo adduunkii dhan caalamkii dhan fajacamxua fajaca ku noqotay mar unbaa saaki waxaa laga war helay dhaqdhaqaaqii ururkii xamaas ee falastiiniyiinta inuu u daatay deegaameyntii yahuudda ay dadkeeda ku deegaamaysay hareeraha marinka khaza kaasoo ay saaki cir er iyo dhul iyo beriba intaba ay ka weerartay marka eh, horta sidaasaa dhacday eh, markii xilligii aroortii horene waxaa u suura gashay inay cagta mariyaan difaacyadii ay ka gudbaan oo ciidamo ay soo qafashaan oo xerooyinkii ay u daataan oo gaadiid gaashaaman muxuu ahaa ay ka soo qabsadaan marka waxaa dhacay saaki wax oo lala fajaco oo lala yaabo oo dadka siyaasadda muxuu ahaa falanqeey waxay leeyihiin eh, israa'iiliyiintii waxay ku fashilmeen siyaasi ahaan iyo sirdoon ahaan marka eh, waxaa la leeyahay ilaa hadda sirdoonkoodii iyo muxuu ahaa ilaa hadda mxuuaa eh, weerarka xajmiga intaan la eg siday u ogaan waayeen oo u fahmi waayeen marka saaka waxaa dhacay wax la yaabo hawlgalkan hadda ilaa hadda waa socdaa ilaa caawigan hadda muxuu ahaa yahuudina waxay duqeynaysaa marinka haza nimankii xamaas ah iyaguna waxay muxuu ahaa gantaal iyo sawaariikh ku garaacayaan caasimadii israa'iiliinta ee talabiib marka saase wax u dhaceen saakay ilaa haddana nimankii muxuu ahaa xamaas waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen maxaabiis isugu jirta dad shacaba iyo mxuuaha dad mxuuaha iyo ciidamo intaba marka halkaa halka halka saakiba intaas baa lagu waabariista waayahay markaan fiirino xamaas oo aan ognahay urur halkaas ka dagaalamay yihiin una dhaqdhaqaaqa arrimaha falastiiniyiinta awoodda intaas leeg ay ku galeen kuna soo qabsadeen ciidankaasi xagee ay ka keen isleeda waxa oo hadda ay galeen waa hareeraha maraykanka haza oo talaabiib waa ay duqeeyeen oo keliya nimankan horta xamaas waa niman in muddo isdhisayay oo maraaxil ay kasoo bilaabeen oo hadda sawaariikhdooda markii oo taariikhda laga sheekeynayo waxawey markii hore kilomitr yar markii dambe adi konton boqol saasay ku wadeen mhm. shan kilomitr ka bilaaben umalaynaya qiyaasahaan hadaan khaldaneen adiga saasay ku horumarinaya ilaa maanta ay gaareen eh, falastiin maalka israa'iil meel kastoo ka a ah ay duqeyn la gaaraan sawaariikhdooda marka waa niman in muddo ah muxuu ah horma tadawurkan soo samaynayo oo hawshaan soo waday oo hadda waxaa xasuustaa dagaaladii hore ee eh, dhex maray iyaga iyo muxuu ah yahuuda sawaariikhdoodu hadda s halka ay gaaraysa ma gaaraynin marka sanadba sanadka ka dambeeya waxaad moodaa inay soo kabanayeen oo is soo dhisayeen in muddo ana waxa weye hadda nabad muxuu ahaa hadda dagaal culusta kama dhexaynin marka intii nabadani ka faa'iidaysteen oo muxuu ahaa xagga xagga caskariga arrimaha muxuu ahaa qalabka militariga oo hadda intaas iska dhiseen muxuu ahaa intii hadda oo ay ahaayeen oo aan dagaalka ku furnayn marka waxaa la dhihi karaa waa niman isku tashtay oo nafsadooda ictimaaday waddankooda gudihiisa ku samaystay wixii ay kari karaan marka waxyaabaha kaloo cajiibka waxaa oo lala yaabay oo ilaa hadda dadka muxuaa siyaasada falaqeeya ay la yaabiyihin ka mid a ah, nimankan waxay samaysteen waxa la yidhaha qubal xadiidiya gantaalada muxuu ahaa lasoo rida gantaalo ka hortaga hawada ku qarxinay marka way fikireen waxay ku fikireen sidee gantaaladan muxuu ahaa gantaalada qabanaya sidee muxuu ahaa loola tacaamulaa marka qorsho waxay keeneen ah in muxuu ahaa sawaariikh badan ay sameeyaan oo hadda maalan oo kale saddex boqol shan boqol hadba intay intay muxuu aha heli karaan inay sameeyaan hal mar ay wada ridaan marka gantaaladii gantaalada ka hortegi waxaa ku adkaanaya kay qabanayeen iyo muxuu aha haddii hadda saddex boqol oo kale maalan la rido laba boqol hadday qabtaan boqol afakanay hadda tusaale maanta waxaa layidhi waxay rideen shan kun oo saaruuq ay rideen shan kun oo saaruuq marka imisay qaban karaan imisaana muxuu ahaa ka badbaadaysa gudaha u gelayso marka waa niman isku tashtay oo sidaa isku dhisay arrintaanna waxa ay keentay in mucaadaladii markaa balancy inay isku dheelitiran ay noqoto markii hore de waxawaaye gacan sarraynta waxaa iska lahaa muxuu ahaa israa'iiliyiinta oo waxaa og tahay haddii meel la duqeeyo haddii meel la gal haddii meel cagta la mariyo waxaasoo dhan iyaga ahaan jirtay oo israa'iil baa samaysaa la laakiin maanta iyaga cagta la mariyey oo waxawaaye baashu dhan kale isku rogtay ilaa haddana mm, xaalku soo noqon doono lama og laakiin maalmaha soo socda baa siday noqota la arki doonaa marka nimanka waa niman isku tashtay oo sidaa horumarku soo sameynaya horumarkooduna hal mar ma imaanine marka hadda taariikhdooda la fiiriyo sawaariikhda ay ridaan oo kale waxay soo mareen eh, maraaxil kala duwan ay soo mareen oo mar tiiro gaaban mar tiiro dhexe mar tiiro oo hadda ugu dambayso tiirada ugu dheereed hadda ay gaareen marka waxaan leeyahay waxaa saaciday ayagoo isku tashtay iyo eh, nabadan yarka intii muddada eh, mxuah xabajuujinta ay ka dhexaysay ay ka faa'idaysteen waaya reer galbeedka oo kale sidee u hadalhayaan arintaasi ka dhacday bariga dhexe si gaara weliba israa'iiliyiinta xaggood galbeedkii waa sidoo kale dadka waxay ka mid yihiin oo arrintaa la fajacsan oo la yaaban waxaan adaaydii arkayay wasiirka difaaca wasiirka arrimaha muxuaha difaaca maraykanka oo dhahayo israa'iil wax kasta oo ay u baahan tahay si ay nafsadeeda u difaacdo garabaa la nahnay oo waa la garab taaganahnay laakiin eh, arrin kaleo waxaa jirta oo cuslaynayso inay israa'iiliinta muxuuha garab siiyaan hadda maanta caalamkii reer galbeedka yurub iyo maraykanba waxay ku mashquulsan yihiin garabsiinta ukraine daasdawaay taasaa sababaysa in ihtimaam weyn aan la siinin sababtu waxaa weeye garab istaagii hore ma jiro hadduu jirana ma jiri doono oo hadda waxaad moodaa nimankaa naftirkooda inay xilligaa kusoo beegeen oo isdhaheen war xilligaa xilligii ugu fiicnaay oo caalamkana muxuu aha dagaalkii ruushka iyo ukraine ay ku kala mashquulsan yihiin ka faa'iidaysta haddii aan waxyar ku daro arrintan oo kale waxaa ka faa'iidaystay eh, hadda ayaan dhexays waxaa dagaal dhexmare niman la wadamo kala yidhaahdo azerbaijan iyo armenia azerbaijan eh, eh, magaalooyin waaweyn oo hore gobollo looga qabsaday in muddo oo xilli hore ah ayaa u suura gashay inay ku dhiirato inay dib usoo ceshato iyadoo muxuu ah ka faa'iidaysanaysa mashquulka reer galbeedka iyo muxuuah ruushka ka dhexeeya nimankaana sidoo kale waxaa laga yaabaa ayaguna dadkooda jaaniskaas inay fiirsanayaan oo ay muxuu ahaa ay isleeyihiin caalamkii maanta waxawaaye dagaal kalea ku furan ay ku mashquulsan yihiin xilligii xillig ugu habboonaa waaye oo laga yaaba inay sidaa ugu soo beegeen iyo suuragal ah waayahay haddii reer galbeedku ay sidaas isku garab taagan yihiin wadamada islaamka maxaa la gudboon haddii falastiiniyiinta xaaladu ay ku adkaato wadamada muslimiinta waxaa la gudboon inay garab siiyaan sababta waxaa weeyaan meeshaas wixii ceeb ka yimaadana waa muslimiinta unbay ku wada wixii muxuu ahaa ammaan ka yimaadana muslimiinta usoo laabanaysaa inkastoo hadda muslimiinta maanta madaxda caalamulislaam u taliso oo inta badan go-aamadooda xur u heen oo ayaga naftirkooda oo ama dhaqaale ahaan ama militari ahaan loo kaalmeeyo oo muxuuaha go-aankooda u madax bannaaneen haddana markaa fiirisa tacadufka shucuurta caalamul islaami dhammaan joogta waxawaaye waa waxay la tacadufayaan oo ay garab siinayaan nimankan xaquudirarka ee reer falastiin oo iyaga dhulkoodii muxuu ahaa lagu haysto marka caalamul islaamiga haddii eh, iimaan yaro u jiro waxaa la gudboon inay garab siiyaan weliba waxa waxawaaye iyagoo hadda maanta oo heerkan soo gaaray maanta hadda gacan qabasho waxyaray u baahan yihiin mxuaha gacanta lala saaron bay u baahan yihiin oo hadda xilligii hore waa kasoo gudbeeno waa nimanka aragtay oo sawaariikhda ridaya marka waxaas leeya haddii dhaqaalo lagu taageeri karo haddii wixii allaala wixii lagu taageeri karo caalamul islaami tallaabada kala gudba waxaa weeye inay siyaasi ahaanna u taageeraan dhaqaal ahaanna u taageeraan militari ahaanna u taageeraan kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis tigo oo inala falanqeynayay arimaha bariga dhexe si gaar ah xamaas oo maanta qeybo ka mid ah galay marinka ay maamulaan maamulka yuhuudda gafgaflagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan ka baxay godingodin ku taal markan haddaynu aadno degmada bardaxaabe gobolka godow waxaa maanta halkaasi ka taagneyd xiisad ka dhalatay xilka qaadis isbedel lagu sameyn rabay maamulkaasi iyadoona ciidankai halkaasi ku sugnaa ay u kala qaybsameen laba maleeshiyo beeleed wararka sidoo kaleeto goordhow naga soo gaaraya degmadaas ayaa sheegaya qof ku hubaysan qori aki ah inuu isku day inuu gudaha u galo saldhiga degmada badaxaawe gobolka gado iyadoona ciidankii halkaasi ku sugnaa ay ku amreen inuu dib uga laabto una diideen inuu gudaha u galo saldhiga hase ahaatee markiiuu ka yar durkay ayuu rasaas kusoo furay waxaana halkaasi ay isweydaarsadeen ciidankii ku sugnaa saldhiga iyo askarigii iyadoona ilaa hadda laga cabsi qabo in halkaasi ay xiisad ka dhalato laakiin maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay tilaabo ka qaadi doonaan islamarkaana ay sharciga hor geyn doonaan cid kasta oo isku dayda inay qalqal geliso ammaanka degmadaasi markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney waxay dhaheen waana la taagay waana la taagay war waxay kaloo dhaheenaa la yidhi waxbaabbaa la haygay war qoladii kalena waxay yidhaahdeen wagafnaahumwagafnaahumwar kuwii la waqafayna waxay taagan yihiin laqad asaabanaa sixran kabiiran walan nacrifuhu min weyna war afyeen xamaas u an nashnat alakhbaar hada alyowm ti israa'iil walfalastiin war madayo waxaad ka tagtay oo maanta ilaa baydhaba ka daaran cashraat daa'iraat haajamat sabcata cashara mawqican wa arbaca maqraar lixamaas biqaza khalaal saacaat lmaadiya aryaadhaha kale maanay dheexaadna camlay doontiin laana waa laydinka korahaahe beriga waxaa la yidhi ra'iisul wasaarihi israa'iil yuhuud dhintay yaahu naftiisiyaa halis gashay daad falastiin haana ku timidaa la yidhi oon warba laga hayn ciidankii sirdoonka israa'iiloo musaad la dhahaayana muggi la weyddiiyo la yidhi waxaan xadu ogaa weysaan waxay dhaheen waanala taagay waanala taagay cabdullo falastiinna maanta waxaa u daaran alraas maftuux eh. maantoo kalena madaxaana furan war waxaa kaloo la yidhi eh. israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene eh. maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toos hub ugu geeyey falastiinna dhagax tuura idhi aan ka roginta aha tolla aya mar bay noqon kuwaa xoog ka tabarroone maantoo kalena madaxaana furan warwar ma haysina maanta israa'iil waxaa ka dhacday yuhuud miyaa tihin albaabka naga fura war ka taagan tahay taahaye taahaye toban jar ayaantan taahaye war kalemaanay war mahaysiina howlgalka maanta xamaas qaaday ee dhowr saldhig looga qabsaday yuhuudda waxay ugu magac dareen duufaan aryaadhaha duufaan degdeg badana goormay israa'iilna ka dhaceen niyu duufaan waxa loo sameeyey ilaa duufaantii kalaa la diray horta falastiin harmaad ma leedahay warwar mahaysaana waxaa la yidhi adkaayo dagaalkii afcudlamay joogta dhinte aaway ordogaankan ammaantiisa haynay war culimmadii baxadamiyaa si aad ku xadiray war horta in madaxweynihii xamar u yimid soo dhowaynta ordogan maxaa ka jira asmare eritariyan oo aadaayana waa la sheegay warnamiyow beryaaumadiidu koonfur galbeed mu'aarad iyo muhaafad tankaseedeen ahayta madawiinaga dhuusamareeba marka afawaarkii ordogan madawiinaga maynankaseedu waayaan dhuusamareeb war kalamaanay waxaa la yidhi bawdyo rag midba maalin bannaan waxaa kaloo la yidhi darajada adduunya ma daahinto sidoo kale waxaa la yidhi dulmigaad geysataa waa mid daashka kuu yaal marka waxaan la yaabay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal oo muddo kororsi ka cabanaya oo wadda la xiray iyo kala wareeg ka cabanaya oo diyaarado garoon laga celiyey ka cabanaya oo weliba codsanaya doorashada wakhtiga lagu ballamay in lagu qabto warkarabaanay markii halkaas marayso waxaa igu soo dhacay hadal oo hadda ka horhiiriyey gabyaaga carbeed maxamuud darwiish kaasoo ahaa tareenka keliya igama tegin xitaa boostajadii way iga tagtay saaxiibbadii safarkuna way i qiyaameen war anina wali kala hayiidagay godgujon godohlaari ho godon an dheeraytoy kidhiyaasoba mooshiidii war maxamuud darwiishka aad carabta ku sheegayso ma ciidankii sayidkow ka mid ahaa ee buryaane buryaane daraawiishta buryaane ya jari war daraawiishka kof ma joogto war hedhaha war mahaystaana hogaamiyaha daraawiishta shalaya garoonka muqdisho lagu soo dhoweeyey calankii soomaaliya uuna gacanta ku sitay waqooyi yoolafakatay aana ka soo celiyey uu yidhi warya alanka shalay lishaani ad sheegasmaaytay shalay mee geerad bad tiyaatir ku koryay ka teeganaayey war kalemaanay waxayna weydiiyey maxaa calanka qoloba mar ula carartaa caashaq loo qaba weeye ma ka cilaaya naw waan wallaweyna isku calan ma nihin warwarka iga dhexgelinina bishii oktoobar dii dad soomaaliyeed ayaa laascaanood laga soo raafay hadda oo la joogo oktoobar na madax calankii soomaaliya u wadataa laascaano ka timid waxayna dhaheen soomaaliya hamidowdo hadda warmi ayaa lagu israacday war haddama waxaad leedahay raafi diimada maxamedka ahan ma mahadin warwallaweyne war ma haysiini arrintii gooja caddoo kale israa'iil ka dhacday baa layidhi sidee wuxu jiraan warwaaqla war ma hayside sargaal iyo ciidan badan laga qabtay israa'iil maanta marka dagaalka koobiyuu ahay miya malaha warbow war ma haysaaniine hadda annagaa falastiin kaartada siinay waar wallaweyney dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqla ralaascaroodna waxay yidhaahdeen dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa marka labadeeda keesaxanbowe war anina weliba dheegi jiray waa su'aale labadeenna reerka ayaa u weyno u ah waayeel war war ma haysiine xildhibaanada somalilan ka soo jeeda qaar ka midu waa ka caroodeen soo dhowayntii loo sameeyey hogaamiyaha s a c xildhibaan maarey hadlayna wuxuu yidhi weligay guddoomiye degmo toban buruf lagu soo dhowaynaya ma arkin weligayna ma arkin gudoomiye degmo ilaalinayaan boqolaal ciidan ah weligay ma arkin gudoomiye degmo madaxtooyadii la dejiyo lagu soo dhoweeyey oo hadda maarayam wuxuu qaaday raab la yidhaha weligay ma arkin war dhagax u watay ma dhigay war raab cusub oo soo baxay wuxuu leeyahay meedaa baxsadaa la yidhi maxaa ka bedeli kartaa maya arsenaal waa la soo qaqabtaa la yidhi maxaa ka bedeli kartaa maya madaxda qaaraa soo ahaa jira maxaa ka bedeli kartaa maya roobow maanta wasiir waaye maxaa ka bedeli kartaa maya soomaaliya nabad ma rabtaa layidhi maxaa ka bedeli kartaa maya naga kala wada haddaan idhaah maxaa ka bedeli kartii maya warmaandhow adugu maga agtagi karta aan kuu duceeye aryaa minaad rabta habaare mar uun hanaga hor tago warraabkaas rabka la ka horreeya idinka dabageeyo xamar seef waaye see waaye ragga buuqa wada yaha waaye waxa loo dhimanayo dheef waaye soo shita dheh sharciya qayr habeen wanaagsan nabe aadna ma ducaysnid cabdikuusow hees miyaa tani qof waaliba qof waaliba wuxuu qabayaa qaana loo soo qadimayaa war telefishinka soomaaliya s n t v waxaa lagu soo qoray hogaamiyaha ku-meelgaarka ah ee maamulka s oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada xamar warwar ma sidii telefishinka somalilan waxaa lagu soo qoray faala looga magac daray oy doonow ayar joog aryaanaha samigay cabdulla naftirkiisuna waxa uu yidhi ow qawda maaqaashi qarbaadana wax ku qalda haqaban qawda maaqaashi qarbaadana wax ku qalda warkalamaanay war mahaysaan hadda ka hor waxaa la yidhi nin aqoon-yahanah ayaa safray wuxuuna ku safray doon doontana waxaa la saarnaa oo keliya ninka naaquudaha ah oo la sheegay inuu ahaa nin jaahil ah oo aan waxba aqoon marka laga reebo sida loo dabaasho sida loo lumaysto iyo sida doomaha loo kaxeeyo cabbaar markii ay doontii saarnaayeen ayuu aqoonyahankii wuxuu naaquudihii weydiiyey fanka ma taqaan waxaana loogu jawaabay maya ma aqaan kadib wuxuu yidhi haddaadan fanka waxba ka aqoon noloshaada ruucan baa maqan ninkii kale wuu yaabay safarkiina wuu sii socday cabbaar markii la socday ayuu aqoonyahankii yahankii mar kale naaquudihii wuxuu weydiiyey ma taqaanaa culuumta sayniska naaquudihii yaabana wuxuu ku jawaabay maya ma maqal kadib aqoon wuxuu ku jawaabay noloshaada kala bar baa maqan safarkii buu sii socday waxaana loo gudbay badweynta intii ay badweynta ku jireen waxaa imaaday hirar waaweyn oo dabaylo wata kuwaasoo kallifay in doontii kala furfuranto ayadoo ay xaaladdu kuxun tahay labadooda ayuu naaquudihii wuxuu aqoonyahankii weydiiyey dabaal ma taqaan aqoonyahankii yahankiiyo halqamayo hadalku dhibayo ayaa ku jawaabay maya naaquudihiyaa la soo booday noloshaada dhan baa maqan odhay iyo xeradii jaahilkaasi aqoonyahanka jaanis xun buu ku helay dunidii aan koraayey dakhalkii baa ka jabayo dabaylihii baa la tagayay waaqlo waxaa kaloo la yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin wesla dirsaane war abwaan reer somalilan oo gabyey wuxuu yidhi doontaynu wada saarannahay yaysan daadagiine ha daloolin naaquudahaan soo dejinaya leeyahay war kalemaanay war ma mahaysaane maanta niman shabaab leeraa waxay ka maraysaa babayluhu weysitaa dufanadu ima dhiga badweyn bay dunidu ila sii turkaysaa marka dagaal faraha looga gubtay ayaga dhex marayaa layidhi jilibuuna ka dhaxayoo dhexdooday ka tafataa la yidhi labadii ugu sarraysuuna dagaalku u dhexeeyaaha la yidhi hadda axmed diiriye iyo karatay kii raayaa la sugayaa marka horaana waxaa loo yidhi labadii dulmi ku heshiida xaqaa isku dira cadowge jabe maxaa la jeclaa jabkaas aad inay isku jaabaan ayaan jeclaayeha isku jaabeen war waa jabkaase nimanku qaatimuljanbeegti iyagaa iskula rogmadaa la yidhi war abuu cubayde iyo karataye bunayatii bunayatii haatohakadaa daa'iman maisu qaadeen war hoggaanka isku hayaanaa la yidhi war wallaweynay anugu waxaan kula talin lahaa nimanka ah laga itaal roonaado inuu isa soo dhiibo intay dirirahayaan baa weeradhaaniin warnimaya waxaan idin weydiiyey khawaarijta haddii ciidanka dawladdu laynayo oo macawislayda shacabkee gadooda ay laynayaan oo iyaga dhexdoodu islaynayaan oo qaarkood isqarxinayo oo hawada laga duqaynayo intay sii jiri doonaan war khawaarijta haddii jacayl kuu hayo afar xiloo waaweynaa ka bannaan oo musharaxiin soo codsata ilaa hadda la laayahay xilka koowaadna waxa uu yahay madaxa cabsigelinta ee bulshada soomaaliyeed intuu soo dhex galo ka dhaadhicin lahaa inaan shabaab laga adkaan karin xilka labaad waxa uu yahay sixiroole ku filan inuu soo furfuro lacagaha ay dowladdu taagtay ee sakawaadka ay dhihi jiraan xilka saddexaad waxa uu yahay madaxa ka dhaadhicinta iyo tashkiilinta shabaabka dhexdiisa ka dhaadhicin kara in weli ay sii jiri karaan xilka afaraad waxa uu yahay nin soo heli kara mustaqbalka khawaariijta marka laga adkaada kadib halka ay saldhigan doonaan war waxaa la yidhi khawaariijtoo wakhtigoodu gabagaba yahay ilaa laba kun isqarxiyay afar toban iyo kow qof waxaase ugu daran bishii lasoo dhaafo oo keliya afar iyo toban qof aa isqarxisay taasoo dadka shabaab yaqaana ay ku micneeyeen intooda badan inay isqarxi doonaan inna inay cararaan wadamo waddamo kale aadaan iskudayi doonaan warbow isqarxinta badan cadaasiska badan keenahaya hayaay oo hadda laga khafiifiyo miyaadna leedahay war adiga maxaa kaa gala sheekada kumaba jirtide oo yaaba oday ka war kalamaanay war ma haysiine faransiiska waad ogtihiin siduu ula dagaalami jiray xijaabka iyo asturnaanta dumarka maanta waxay maraysaa inay dowladdu dowladdu ragga iyo dumarka ku amarto inay bustayaal iyo dhar waaweyn xirtaan si ay uga nabad galaan dhilqaha iyo barambarada ilaahay ku saliday aryaadhaha faransiisku masaasay u nadaafa daran yihiin may iska dhaqaanoo iska buufiyaan cayayaanka warba wanaad tuubahay matakfuba weeradhay warnayo ilaahay cidduu doonuu ciidanka dhigtaa war daraasad la sameeye waxaa lagu ogaaday cid kasta oo ilaahay amarkiisa isku taagta meelaysan filayn in looga imaan doono war ilaahay iyo qur-aankiisaa sheegay adigu daraasadda aad sheegaysa waa maxay war midaas inaad barato aa naftarkeedu daraasada wararka faransiisku intuu garanaya waa dhaaftay waradoo reerina qabaha nagu buuqine aryaadhaha reer mudug kaneecadishaba waa aragteen faransiiska xaad la yaabaysi war cabdulow ninka reer mudugahe kaneecadu dushay malaha laba xaniyood buusan ahayn aryaadhaha waxaa la yidhi ma muusuuq maasuuqay raabaan mooshin inay ku meel marshaan ma musuuq maasuuqay raabaan mooshin inay ku meel marshaan warbow buntland warka ma haysaaniine maanta waxaa lagu soo dhoweeyey maxamed cabdiraxmaan faroole taageerayaashiisna madaxweyne soo gacantooday ku hayeen waxaana la sheegay inuu madaxweyneha puntland u yahay madaxweyne deni maanta la sugayana waa baaqday bishaan tobankeedana shir baa ka farmahayo magaalada garowa mucaaradku ay leeyihiin xisbiga madeeya oo ah xisbigii mucaaradka ugu weynaana waxay yidhahdeen doorashadii golaha deegaanka siduu u maamulay deni ayaa tusaale noogu filan midan qof iyo codka uu hadda sheegayaana cid la gelaysaa ma jirto sababtoo ah saddex xisbi soo baxay haddana sideed buu ka dhigay shuruucdii doorashadoo dhanna isagaa qasay hadda odaygii denina xaaladda waxay ka maraysaa adigu adigaa iska boqboqoto socon weyde war madaxweyne daniyoo tiriyey gabay uu mucaaradka ugu oodjiidaya wuxuu yidhi dabeecadda buntland dadaan aqoon oo wax kala doona oo koofur laga soo diro duulayaa yimide dulmi iyo war beenbeen habay dooda ku hayaane dowlad weeye in badan soo jirto lagu daydaannin warwariye axmed cawli jaamac wuxuu yidhi haddii loo garsoori waayo wasiirka cadaaladda maxamed cabdiwahaab iyo wasiirka arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa annagaa u garsoorayna wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diintu wuxuu leeyahay eh. ku dhawaaqista rabadaanka iyo maalmaha ciidaha eh. wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu leeyahay ku dhawaaqista doorashooyinka eh. marka hal la gaarsiiye labadaasu shaqadoodu sidaasay kala tahay waradiga laftirkaagu waxaad ka tagtay oo ka mid ahayd qoraalka weriyaha iyo ka warqabista dowladaha hoose warlamada wasiriyowa suugaanti sayidka naslabahema ah, ogaay aygoay badiihe tartiib tartiib baa la soo noolaanaya warma maydkiiba fakaday warwarkaan ha dhex gelin inay buntland badlaado qaranaa ka bilaabataye waxay codsadeen rag geela qaliyaqaan somaalilan maamul goboleeda hooyada federaalka aan ku naqaane eh. waa maxa qarankaad sheegaysaa horta garow daljirka daxsoon ma leedahay walwalla weyne hanjabaadii madaxweyne muuse eh. ee ahayd xuduuddeennu waa garowe eh. waana qabsanaynaa waana tegaynaa buntland madhagay ka furaysatay oo goojacaddaxgee ka soo maraya ow oog ba la fadhiya war waan waan wasaatkhilaafka kuwa mafur galbeedna wan hadlii doono albaabada ballaq albaabada ballaq albaabada ballaqa kale maana nagu kala warmadeeb haddaad run sheegaysa maxaad u dhihi weysay intaa lagu shiray xaggaa lagu shiray berri la shiraa badana shirar aan wax tarayn badanawarbawashirarka buntland wax waa tiraane kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo boqol yuhuudiye uu fiiraaye barqa lagu magaari israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego dirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo baarka uu fiiraaye barqaa lagu magaarin badda kuma ciyaareen barbaarada amalaaye haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baal jirin bayda uu gaaraacay badda kuma ciyaareen barbaarada malaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jiriinon baydow garaacayn waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo bayladaada jeceelow markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada urka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo bayladaada jeceelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada urka ku dhexgelaye bushimaha dushoodiyo beehweye nabadye santuuq weeye duniduye bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye baaruu daqiiqdiyo buntuq weeye duniduye afrikay isbuurow isasow bahaystow ninka baalu lehdana basar waxuugu sheegu ku ballamaadaga afrikaay isbuurow isa soo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga israa'iil maa boobey carabu maa bariirey nabad kumaa bariisteen baydkii ilaahiyo farxadii rasuulkii waxaan loo bannayniyo bakti kumaa dhex karin israa'iil maa boobey carabu maa bariirey nabad kumaa bariisteen baydkii ilaahiyo farxaddii rasuulkii waxaan loo bannayniyo bakti kuma dhex karin

embili kuma ciyaarin haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirinon bayda abbal gumaystuude kala baahsanaantiyo baylahdaada jeceelo markuu baadka kula helo ka foga qaniyada urka ku dhexgelaye waa bahal gumaystuhu kala baahsanaantiyo qaylahdaada jecelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada urka ku dhexgelaye bushimaha dushoodiyo been weye nabaaduye baaruu daqiiqdiyo buntuq weeye duniduye muslimaha dushoodiio been weye nabadye baaruu daqiiqdiio buntuq weeye duniduye afrikay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga afrikaay isbuuro isasoo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego oo ku ballamaadaga